alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii labaatan iyo lixaad ee ka mida ah kitaabkii kitaabu towxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabiid ou iska lahaa sheekh moxamed bn cabdilwahaab raxmat ullaahi caleyh wuxuu ka bilaabanayaa baabu maa jaa fi tanjiim oo ah baabka labaatan iyo sagaalaad wuxuuna musanifku ku sheegi doonaa hal xadiid iyo hal ahar buu baabkan ku sheegi doonaa baabu maa shay buu baab yahay jaa-a ku yimid fi tanjiimi xidiga fiirinta ama xidiga sheegidda sidaa un buu ka warramay tanjiimku waxaa weeye tanjiin tanjiimku waa istidlaal in la deliishado axwaasha falakiga ah uu qofku deliishado dhacdooyinka dhulka ka dhacayana uu u deliishado qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi fii saxiixihi saxiixiisa wuxuu ku dhex yidhi qaala qataadatu qataada wuxuu yidhi qataada waa taabici khalaqa wuu abuuray allaahu alle haadihi tan annujuuma ee xidigaha ah lihalaahin saddex waxyaalood buu ilaahay u abuuray saddex xikmadood buu ilaahay ka leeyahay buy kow midda koowaad ziinatun qurux weeye lisamaa'i cirka ayay qurux u yihiin xidiguhu ah. ziinatun in la godo iyo in la kordhigo labaduba way banaan yihiin ziinatun qurux weeyaan lisamaa'i cirka ayay qurux tahay waa xidigahe wa rujuuman haddii marka rujuuman ziino lagu cadfahayo khalaqaha wuu abuuray ziinatan ama khalaqa wuu abuuray ziinatan qurux darteed buu abuuray lisamaa'i cirka lagu qurxinayo iyo wa rujuuman dhagxin lishayaatiini shayaadiinta lagu dhagxinayo iyo wa calaamaatin astaamo yuhtadaa lagu hanuuno bihaa ayada saddexdaa waxyaalood buu ilaahay u abuuray faman qofkii ta'awala raadiya oo ku fasira fiihaa xidigaha dhexdooda kayra daalika waxaan saddexdaa ahayn akhطأa faqad akhta'a wuu gafay wa adaaca wuxuu dayacay nasiibahu dheeftiisii iyo wakhtigiisii wa kallafa wuxuuna isku mashaqeeyey maa shay laa cilma wax ogaal iyo aqoon la yidhaahdo lahu asaga aysan ugu sugnaan bihi shaygaas intahaa kalaamuhu kalaamkiisi saasuu ku dhammaystirma alkhaiib ayaa wuxuu wariyoo soo saaray kitaabkiisa annujuum qataadana ku wariya lafdigu inuu ahaa ilaahi xidigahan wuxuu ugu talagalo u abuuray lialaai khisaalin saddex arrimood kow ilaah wuxuu ka yeelay quruxuu ku qurxinaya samada laba ilaahi wuxuu ka yeelay shay lagu hanuuno saddex ilaahi wuxuu ka yeelay rujuum iyo dhagxin lagu dhagxiyo shayaadiinta qofkii intaa waxaan ahayn yidhaahda horta waa wuxuu ra'yigiisii caqligiisa ka keenay buuyi dheeftiisii iyo nasiibkiisii iyo ayaankiisiina wuu dayacay wuxuuna isku kallifay wuxuusan aqoon u lahayn dad jahalo ah oo aan aqoon u lahayn buu yidhi amarka ilaahay iyo sharcigiisa ayaa waxay soo darriyeen oo gadaal ka keeneen xidigahan ayagaa inay ka faaliyaan oo wax ka sheeg sheegaan oo yidhaahdaan qofkii aroosa xidig hebel ama bilhebel sidaa iyo sidaasuu noqonayaa hawshiisu way fiicnaanaysaa ama way xumaan bil hebel iyo xidig hebel hameenka uu dhasho ama dhaco qofkii safra safarkiisu sidaasuuba noqonayaa sidaa waxyaalaha noocaas oo i sheegayaan wax cilmi ku salaysan lama arko hameenkii qofka xidigga noocaasa la kowsada waa fool xumaanaya kan xidig hebel dhashay nin fiican buu noqonayaa qaybo leh waxyaalaha noocaasoo dhan wuxuu tilmaamayaa qof hadduu cilmu qeybka og yahay oo wax ka og yahay waxaa garan lahaa nebiyullaahi aadamkii ilaahiy uu gacmihiisa ku abuuray malaa'igtana u sujuudiyey shay kastana uu magiciisa baray ayaa wax ka ogaan lahaa marka tafsiir fiican ayuu mariyey raxmatullaahi calayh xidigaha saddexda waxyaaloodoo ilaahay ugu talagalay saddexduba adilay leeyihiin oo qur-aanku wuxuu sheegay walaqad zayanna asamaa adunyaa bimasaabiixa wajacalnaahaa rujuuman lishayaatiin suurat lmulki labadaasuu ilaahay ku sheegay masaabiixdu waa faynuus dhulka lagu cirka lagu qurxiyey rujuuman lishayaaiinna waa dhagxintaas iyo dambaaburada shayaadiinta lagu tuurayo tan labaadna ilaahay uu ku sheegay wa wacalaamaatin wabinajmi hum yahtaduun calaamadahaasna waxa weeye meeshay u dhacayaan xidiguhu mararka qaarkood qaar baa waqooyiga u dhaca qaar baa waqooyiga ka soo baxa qaar baa koonfurka sidoo kale qaar baa bari qaar baa galbeed qaar baa dhexda dhaafin qaar baa koox koox isugu xiran oo soomaalidu magacu yaqaanaan urur iyo lo iyo wax loo yaqaanaa marka meelaha ay jiraanoo kale qaar baa qudbiga loo yaqaana qiblada un ku aadan oo xidiga qudbiga haygu aadi la yidhaha salaada iyo marka laga damaado laga diyoobo marka waxyaalaha noocaas oo kaleeta ahoo qiblada iyo jihooyinka iyo loo deliishanayo waa caadi loogu talagalay laakiin inaad aamintid ta'iir iyo saamayn inay koonkan ayagu ku leeyihiin oo wax saamaynayaan waxa saxaabigu taabicigu uu ka hadlayo uu leeyahay waa jahli iyo aqoon daro taas weeyaan taas weeye lana diidan yahay ayib wa can abi muusa abi muusa waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama alaaatun saddex ruux laa yadkhuluuna ma galaan aljannata jannada saddex noocoo dadka ka mid ihi jannada ilaahay ma galaan kow mudminun <coughs> alxamdulilah waxbaa ka booda ah, waa sax wey anaa ka booday wa kariha wuu kohsaday qataadatu qataada wuxuu dhibsaday tacalluma manaasili اlqamari dayixu meelaha uu dega in la barto barashadooda barashadiisa walam yurakhis ma uusan bannayn ibnu cuyaynata ina cuyayna fiihi arinkaasoo dayixu meelaha uu dego manaasilulqamara inuu la barto asna muusan ruqsayn dakarahu waxaa sidaa sheegay xarbun alimaamu lxarbi baa sidaa sheegay canhumaa labadooduna sidaa ka soo sheegay inuu qataadana nibcaayo kahsaday ibnu cuyeynana uusan ruqsayn oo isku madhab wey labadooda ma ruqsayn iyo wuu karhasta waa isku mid labadoodaba agtooda kama banaaneen xidigaha iyo dayaxa iyo meesha ay degayaan in la barto warahasa wuu ruqseeyoo banneeyey fii tacallumi almanaasili xidigaha iyo dayaxa iyo qoraxdu meelaha ay degayaan barashadooda axmedu imaamu axmed iyo wa isxaaqu iyo isxaaq ibnu raawiya labadaasuna way ruqseeyeenoo way bannaantay laakiin maxaa loo baranayaa waxaa loo baranahayaa siddeed iyo labaatanka goobooda uu dego in la yidhaahdo wakhtiga noocaasoo kaleeto oo halkaas ay ku aadan tahay waxaan uga baranay ilaahay wakhtigaas roobka in la helo wakhtigaasu jilaal ay tahay wakhtigaasu todob iyo habar ari ay tahay wakhtiya noocaaso kale ay kala sheegtaa laakiin inuu qofku intaba yidhaahdo waan baranahayaa haddana uu axkaam ka dhaliyo oo uu aamina inay ayadu saamaynteeda leedahay taasaa la diiday wa can abi muusa waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaaatun saddex laa yadkhuluuna ma galaan aljannata jannada mudminu lkhamri khamrada ruuxa daa'imee joogteeya iyo wa musadiqun mid rumaynaya bisixri falka iyo wa qaaicu raximi oo anigii dambaysiiyey iyo raximka iyo qaraabada kii goynayey qaraabogoyska rawaahu axmedu axmed baa wariyey iyo wabnu xibbaana ina xibbaan fii saxiixi ibnu xibbaan saxiixiisana ayuu ku wariyey musanifku xadiidkan cilmigii xidigaha laga hadlayay muxuu ku keenay waxay culimmadu leeyihiin wa musadiqun bisixri buu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo baabka iyo xadiidka munaasabada ka dhexaysa halkaa weeyaanoo dee xidigaha qofkii inta bartoo qaabka noocaasa u bartaoo khaldan aan soo sheegnay waa nooc sixirkii ka mid e eh. waxawey sixir buu rumeeyey sixirkiina shirkigu ka mid yaha towxiidkii qofkeena wax u dhimaysaa halkaasuu rabaa inuu u daliishada masalada inkastoo culimmada qaarkood ay leeyihin xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira ayb fiihi baabkan dhexdiisa waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il aluulaa masalada koobaad alxikmatu waa ujeeddada laga leeyahay fii khalqi nujuumi xidigaha abuuridooda waa soo sheegnay saddex xikmaa laga lahaa siinatu lisamaa rujuuma lishayaatiin iyo calaamaat yuhtada athaaniyatu masalada labaad alraddu in la radiyo la inkiro weeyaanoo la qoonsado calaa man ruuxii zacama ku andacooda kayra daalika waxaan taa ahayn oo yidhaahda xidigaha wax intaa ka badan baa loo abuurtay waxaa la diidan yahay oo arrinkan ku saabsan yahay waa inaad aamintid xidiguhu iskooda inay saabeyn u leeyihiin oo waxay rabaan ay samayn karaan oo qofkay rabaan xumayn karaan oo qofkay rabaan samaad iyo wanaag ay ka dhigi karaan oo ta'fiir iyo saamayn gooniya ay leeyihiin ahaaliatu masalada saddexaad dikrulkhilaafi khilaafkii sheegidiisa weeye iyo kala aragtiduwanaantii fii tacallumi lmalaasili xidiga xidigaha iyo dayuxu meelaha ay degahayaan barashadooda in la barto ma bannaantaha mise ma bannaana culimmadu way ku kala aragti duwan yihiinoo sufyaan ibnu cuyeyne iyo qataada way ka rahsadeen axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu raawina waa inagii soo marray inay ogolaadeen alraabicatu masalada afraad alwaciidu waa hanjabaadda ku soo aroortay fii man ruuxa sadaqa rumeeya bishayin shay oo min asixri sixirka ka mid ah wa musadiqun meeshuu lahaa weye haddayta ka soo hadlaya walow carafa haba ogaada hadduu doono annahu shaygani baatilun wax kaba jiraan inuu yahay haba ogaada inay baatil tahay laakiin marba hadduu rumeeyo aaminay oo uu rumeeyo waxaanu wax dhici kara inay tahay arrinkaasi qofka waciid dag baa ku soo arooray baabu maa shay buu baab yahay jaa ku yimid fil istisqaa'i in la roob doono oo roob doon biyo la dalbo iyo waraab iyo roob weliba bil anwaa'i xidigah baabkani waa baabka soddonaad afar adilaahu musanifu ku sheegi doonaa hal aayad iyo saddex xadiid buuna tilmaami doonaa al anwaac waa jamcu nawcin jamcu naw jamcu naw-in weeyaan nawgana waxaa laga wadaa waa manaasilulqamar xidigaha iyo dayaxa iyo meelahay degaan weeyaan waciidkii ku soo arooray buuna rabaa musanifku inuu tilmaamo al istisqaa'u bil anwaa'i laba macnaa isla soo gelaya inuu ayaga laftirkooda roob weydiisto u yidhaahda xidiga iyo dayaxu roobna siiya dee taas waa gaalnimo waxba may awoodaan iyo inuu yidhaahdo waa sabab nala ku roobeeyo oo ayaga u tiiriyo roobkii iyo raxmaddii alle waa gaf kan hore ma gaarsiisna iyo wa qowlillaahi tacaala ilaahay hadalkiisa sarreeye uu yidhi wa tajcaluuna waxaad ka yeelaysaan risqakum shukra risqikum risqii ilaahay idin siiyey iyo roobkii shukrintiisa waxaad ka yeelaysaan annakum idinku tukadibuuna inaad beeninaysaan miyaa roobka ilaahay baa idin siiya barwaaqada ilaahay baa idin siiya meeshii aad ku shukrin lahaydeen oo odhan lahaydeen alxamdu lilah ilaahay baa nicmadaa la siiyey miyaad xidig iyo dayax u aanaynaysaan dayax hebel baana siiyey iyo xidig hebel baana siiyey arrinkaasuu ilaahay ku eedaynayaa qolyahaas wa can abi maalik alashcariyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi arbacun afar waxyaalood oo fii ummatii ummadayda dhexdeeda ahaatay min amri ljaahiliyati arrimihii jaahiliga ee islaamka ka horreeyay ee dhaqamada ahaayee guracnaa ayay ka mid yihiin laa yatrukuuhunna kana tegi maayaan ummadda afartaas waa afar caado iyo afar dhaqan oo khaldan oo khariban ummadihii jaahiliga ahayee islaamnimada ka horreeyaa iska leh ummaddaanna saameyn buu ku yeeshay muslimiinta oo qaybo badan oo ka mid midihi ah ka tegi maayaan kow alfakhru in lagu faantamo bil axsaabi jagooyinka iyo manaasibta iyo wadacnu in la duro fil ansaabi dadka nasabkooda iyo wal istisqaa'u in lagu roob doono binnujuumi xidigaha iyo walniyaaxatu baroordiiqda wa qaala nebigu wuxuu yidhi annaa'ixatu midda baroor diiqanaysa baroor diiqanaysa idaa lam tatub haddayna toobad keenin qabla mowtihaa geerideeda ka gadaal tuqaamu waa la soo istaajinayaa yowmaalqiyaamati qiyaamada maalinkeeda walxaal calayhaa dusheedana uu ahaaday sirbaalun qamiis oo min qatiraanin daamur la dhalaashay xaggi ka ahaaday iyo wa dircun cambuur bireed oo min jarabin ka samaysan cadho xaggeed rawaahu muslimun muslim ayaa wariyay xadiidka nebigu wuxuu tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalama afar waxyaalood oo cudur oo ummadda dhexdeeda ahaaday wuxuu nebigu inoogu sheegayaa in la iska daaweeyo oo la iska jiro maadaamay tahay arin jaahili ah oo qariban arbacun fii ummatii ummaddaa nebigu uu ka hadlayo isu tiirinayo ummaddayda leeyahay waa ummatulijaaba waa ummadda islaamka ahayd khaladaadkeeda wuxuu ka hadlayo min amri ljaahiliyatina waa maxay jaahiligu waa maa qabla alislaam wixii islaamka ka horreeyey wuxuu nebigu tilmaamayaa oo cajiib ah laa yatrukuuhunna inay ka tagaan arrimahaasu ka waantomaanna waaba adag tahay maba daynayaanba waana wax khaldan haddana ogow mana daynayaan kow waxaa ka mid ah alfakru bilaxsaab alfakru bilaxsaabi maxaa la yidhaahdaa horta ereyga alfakru a ah macnihiisu waxaa weeye altacaadumu weeyaan walmubaahaat in la isweyneeyo lana faantamo isweynaysay waadna faantantay kow maxaa u dhaxeey midda labaadoo wadacnu fil ansaabna waa nasabkii qofka in la duro la caayo waxaan u malaynayaa labadaba soomaaliya waa ku afaysan yihin ummaddii nebi maxamedoo guudba awl laga hadlayay aynaga soomaaliya cudur gooni inoo haysta weeyaano inaynu isu faantaanno oo nin walba reerkiisu u saxan yahay oo laandheero u yahay oo geesiyaal iyo waxa weye haliyey u wadan yihiin oo aqoon-yahan u wadan yihiinoo reerkiisu gob u yihiinoo wixii asaga ka soo harna gun iyo masaakiin ay yihiin iyo waxaan jirin waa aafo ah, la qabo waxay culimmadu leeyihiin waxaa farqiga udhexeeya alfakru bilaxsaab alaxsaab iyo alansaab waxaa udhexeeya axsaabtu waa wixii aabbayaasha aad ka soo gaartay oo dhaqan wanaagsan ahaa oo aad ku faantatid maalan deeqsi buu aabbaha ahaa maalan geesi aha ahaa maalan ahaa aftahan ahaa boqor ahaa gabayaabuu ahaa wixii aabbaha aad ka soo gaartay hantiiluu ahaa aqoonyahan buu ahaa wixii aabbayaasha ah iyo awowayaasha aad ka soo gaarto ay ku fiicnaayeen in lagu faantamo ansaabtuna waa maxay waa nasabka qofka ilaahay uu ka beeray meeshuu ku abtirsanayo lugta la gelayo inaad marka ku faantantid aabbayaasha maxaad ugu faantami bal waxaad isweydiisaa qofku waxaa mudan inuu wuxuu mudan yahay inuu ku faantamo wux asagu sameeyey aabbahaa inuu ku dhalayo inay hebeel aad tahay kow qoys hebel iyo qabiil hebella aad ka soo jeedid maxaa ugu faantayn ma adaa adugu samaystay maya adoo ifka jooga unbaa is aragto inay hebel lagu yihahdo reer hebella ka tirsan maxaad markay ugu faariyo ii odhanaysaa anaa kaa reer fiican oo kaa leendhaaraysan oo sidaan oo kaa wanaagsan waxaanaad ku faantamaysa waxaad samaysatay waxaad axmaqu naas weeya qofkaasi dadka dadka ugu bahlulsan oo ugu caqliliita waxaa weeye waxuusan asagu kasban qofkii ku faantama waan caddahay waan dheerahay waan gaabanahay midab soo noocaasaan leeyahay maxaabaad ku faantay maba aad samaysane waxaad ku faantantaa albaabkan anaa sameeyey mikrofoonkan anaa waxaa weeyaan curiyo keenay kitaabkan anaa daabacay miiskan anaa saa u hagaajiyo soo saaray waa farsamo lagu faani karo laakiin waa gaabnahaya waa dheerahaya waa caddahaya waa madoobahaya ree hebel baan ahaa midna maadan samaysanba waa wax awooddaadaba ka baxsanba dhaata ilaahay ku dhex geliyey wey ayib aabbayaasha hadday wanaagsanaayeenna dee wanaaggoodii raaco la imow hadday xumaayeenna maxaa xumaantooda kuusoo kordhin soomaalidu dhaqanka marka waa ku khaldan yihiinoo in la isu faantamo oo marka hore cudur intuu adiga kugu dhacaa isla weynan kabacdina dadka laye soo la liidaayey waana waxa naarta ilaahay lagu galo waana cudur aad u liito weeyaan nebiga sal alla alay waslm xadiid waxaa jira uu tilmaamayo in allaaha qad adhaba cankum cubiyata aljaahiliya ilaahi muslimiin haddaad tihiin wuxuu idinka tegsiiyey arrinkii jaahiliga isla weynankiisa ahaa wa fakhrahaa bil aabbaa iyo ku faantankeeda aabbayaasha lagu faantamo aabbahay baa saas ahaa iyo annagaa sidaa ah markaasuu nebigu dadkii laba u qabiyay bal xadiidkan u fiirso innamaa huwa mu'minun taqiyun ow faajirun shaqiyun dadku waa un labo mu'min ilaahay ka baqa oo muxuu ammaanta ku mudan yahaa aliimaan wataqwa iyo wa faajirun shaqiyun mid ah qof liitoo xumafala ah ee bacow aho ayaan daran muxuu ku mutaystay maqabiil qabiil iyo qoysba maya waa dhaqan xuna uu la oo guracan markaasuu nebigu tilmaamo annaasu banu aadam dadku nebi aadan bay ka yimaadeen kan faantamaya iyo kan loo faantamaya labaduba waa isku asal isku meel bay ka soo jeedaan cid damayre dhashay ma jirto cid baqal ka soo jeedana ma jirto samada cid ka soo dhacdana ma jirtee annaasu bani aadam kulligeen halkaas ku abtirsanna awoohin nebi aadan aadam xaggee ka yimid laftirkiisu waa qoloma wa aadamu khuliqa min turaab caradaa laga sameeyey car waa ninka soomaaliga aho maanta labadaas yidhahda anugu midna ma ahi ree nebi aadan ma ahi ninkee odhan karaa ma jirto caro asalkaygu kama samaysana nin odhan karaa ma jiro mar haddaad labadaas reerka la wadaagtid maxaabad ku faantameen oo ohanaysa anaa kaa fiican labadaba waa isla wadaagnaa anii adugu markaasuu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam layadacanna rijaalun fakhrahum biaqwaamin inamaa hum faxmun min faxmi jahannama dad way iska daynayaan oo way ka harayaan oo way ka joogto way ka waantoomi doonaan aabbayaasha faanfaanitaanka ay ku faantamayaan aabaheen iyo qoyskeenna iyo reerkeennana sidaan ah weliba laga yaaba aabbayaasha ay ku faantamayaan laftirkooduba ahlu naar inay yihiin oo naarta galeen aw layakuununna ahwana cala allaahi min al aljiclaan eh, eh, haddaysan arrinkaa iska dayn waxay noqon doonaan ilaahay agtiisa kuwa ka qayma litaxaar walwaalka doorshaanka bahalka loo yaqaan qofkaagii dhammaayee bani aadamka ahaa martaba iyo darajo aad ku gaaraysid doorshaan inaad ka liidatid waa inaad qabiilkaaga ku fahanto tiri annaga reebelan reeraha kale waa inaan gumayda khalaas dadka nasabkooda in la duro oo la yihahda kan waa midgaan oo kan waa tumaal oo kan waa nasab dhiman oo kan waxa weeye magacyo loo bixiyaay waa dhaqan jaahiliya ogaada ilaahay amarkii wixii sharcigu caayay oo fogeeyey oo fongoray oo la ceebeeyo laga fogaado baynu ku faannaa aji faldhiban lama tuso macnaha waxaygu waa inaad ii dhammaystirtuu kuleeyaha marka kan kaleetana waa maxay adiga waxaad tahayba lama arko midgaan baa tahay nasabdhiman baa tahay inaangumeed baa tahay intaasoo qodob oo cayaa laysuu kaa daraya nasabdhiman fasira hadii la yihahdo fasiri karaa kulli wixii aqoon-yahan iyo waxa taarikh bal waxaa nasabdhiman fasira mawucal baad ka wadaa ma aha bal adugu sheeg caruurta waxay ku sheekaystaan qur-aanka ma ku bara haye e ibar ha odhanin buu leeyihi maya ha ibarin ha ibarin ha odhan waa yahay waa ha odhan waa caruur sheeka wixii caruurta sheekadoo kaleo iska daba wareegaha wey nafsuhu wey ma sabdhiman ma garacba ah, maya ma kuu bani aadam miyaysan ahayn maya bani aadam waa muslim maaha miya maya waa yihiin maa nasabdhiman balfasira wax wax la fahmi kara ah. wax kastoo sharciga ilahay ka hor waa noocaas loo fahmi karo waa wax qaab daran sidaa awgeed buu mararka qaarkood wuxuu gaarayaa isla faantanka noocaasa iyo dadka kaloo wax laga sheego dil gabar baa waxaa soo doonaya nin muslimah oo ahludiin ah markaasaa leeyahay waa qolama soo nin midgaana ma aha isma geyno geyitaan la maxaa keenay bal sheeg ma akhlaaq buusan lahayn maya waa leeyahay ma diin buusan lahayn maya walaalehan muslimiina weeye dad sharafla weeye laakiin dhaqan baa jiro ku leeyahay oo dhaqankan muxuu yahay isma guursano maxaa diidaya marka sheega wax meel looga raacala maaha marka bal iskaba dhaafa mararka qaarkood waxay gaaraysaa dad baa laga hadlahayaa nin waxaan xasuusaa la iga sheegay anuu ninka waan arkay laakiin qadiyadda markay dhacaysa anuu ma ogen waa la iga sheegay hal uu leeyahay baa waxaa rimiyey rati uu nin kale leeyahay oo ninkaas uu leeyahay waa midgaan markaasuu qaraacma bal adiga hal iyo rati isfuulayoo hashii ay rinto rati rimiyo labaduba ay xayawaan yihiin ka war hashu way ka baxsatay baadi uga maqnayd wuu soo helay hashiioo rimanoo la rtigaa ree baa rimiyey ninka midgaanka rtigiisaa rimiyey isagoo hashi wataa ku yir war waa ninma ninka hasha wataa ninna ma aha biyo ma wata biyo waa qaracan ninkaas meeshii la jiray hebel dhiiggiisa meeshii jirkiisa meeshii la saro dhiig ka maayo wuxuu qaracan ka yahay marka hashaa riti u rimi maxaa umalaysaa ninka gabadhiisa hadii la gabarna sii dhiig baa ku daadanahaya waa dhaqan guruucan markao jaahiliya ogaada nebi maxamed baa ku tilmaamay sal alla alai wasalam dhaqanka noocaas waa in lala dagaalamo ummadda laga wacyigeliyo culummada madaxda waddanka oo kaleeto ee dadka suugaanta iyo wax wey hal abuurka lahoo kaleeto aqoon inta la iska kaashado afartaa qol hadday iska kaashadaan aniga waxaan qabaa in la zuulin karo afartaa qol hadday iska kaashadaan culamaa walumaraa iyo weliba saxaafadda oo kaleeto iyo dadka suugaanyahanka dadka noocaasoo kaleeto hal abuur kale haddii la iska kaashado daacad laga yahay waa la zuulin karaa waana dhaqan khariban weeyaan dadka nasabkooda in wax laga sheego alistisqaa binujuum waa masalada xadiidka baabka munaasabada kala dhexaysa wey xidigihii in lagu roob doono labadii macno aan soo sheegnay oo inaad ayaga laftirkooda roob weydiisatid amaad tidhahda ayagaa roobka sabab u ahaa labaduba waa laba gaf wey wuxuu xadiidku tilmaamay haweenayda baroor diiqanaysa oo geeridu markay ku timaado waa wareey hoogayay ku hayso maydka laga yaaba inay inta ammaanto maryaha jeexjeexdo dhabanada xangaruufato dhinac dhulka isku tuurto ba'nayay tiraahdo waxyaalaha noocaasa horta dembi weyn oo kabiirahay ku jirta haddayna ka toobadkeenin maalinka qiyaama waxaa la keenayaa ayadoo laba waxyaalood leh kow calayhaa sirbaal sirbaalku waa maryo maro weyn oo qamiis ah jirkaa loo gelinaya iyo cambuurbireed weliba oo cadho ka samaysan cadh ka samaysan cadhadii xoolahaayoo jirku googo-ahay oo kale xoolaha ku dhici jirtay markaasaa jirka inta looga dhejiyaa dab lagu shubaya qarmoonka iyo kulaylka iyo waxa weeyaan huuritaanka ay huursan tahay dhibaatada marka waxaad dareemaysaa niyaaxada noocaasi inay tahay dembi weyn oo kabiira min alkabaa'ira xadiidkana muslim ayaa wariyey marka waxaa la rabaa dadka waxba waxaa lagu kala fiican yahay ina akramakum cind allaahi atqaakum ta unbaa lagu kala fiican dadka nasabkooda in la dura sax ma ah waa arrin jaahili ah, oo shareecada islaamka ka soo horjeeda walahumaa muslim iyo bukhaari waxa u sugnaaday can zayd ibni khaalidin uga sugnaaday radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaa wuuna tujiyey lanaa ay binaa weeye lanaadu xuruufta jaarka qaarkoodba qaar kale oo ka naaib noqdaa lanaa ay binaa anaga rasuululahi rasuulka alla sal alla alih wasalam salaata subxi subaxa salaadiisii buuna tujiyey salaad subax bilxudaybiyati meesha xudaybiya loo yaqaano oo maka ka tirsan calaa ithri samaa'in roob gadaashii ayuuna na tujiyey roobkaas ama daruurtaasoo kaanat ahayd min alleyli habeenkii ayadoo xaloo kale roob da-ay ayuu meesha xudaybiye la yidhaahdo salaad subax nebigu nagu tujiyay sal alai wasalam calaa ithri samaain maanta waxaa laga wadaa waa daruur gadaasheed daruurtaasoo kaanat ahayd min alleyli habeenkii daruur habeenkii da-day ka gadaal falamaa goortii sarafa uu ka gudoomay salaadii ayuu aqbala soo qaabilay cala naasi dadkii markuu salaaddii ka baxay ayuu dadkii kusoo jeestay fa wuxuu yidhi isla markiiba waa meesha culimmadu u daliishadaan markuu qofku salaadda ka baxo hadduu rabo kelmad inuu jeediyo dadka wax la wadaago adkaartii salaada ka dambayso astaqfirullah allahuma anta salaamminka salaam oo kaleeto inuu sii akhriya waxba laazim kuma aha isagoon waxba akhrin kelmad muhima uu rabay inuu jeediyo hadday jirto markaasuu istaagayaa jeedinaya wuxuu ku yidhi hal tadruuna ma ogtihiin ma garanaysaan maadaa waxa qaala uu rabbukum rabbigiin ilaahay wuxuu yidhi ma ogtihiin dariiqa ardada wax lagu bara qaybo ka mida weeyaan istifhaam in wax lagu weydiiyo sidaa ma ogtihiin waxaan idiin wada ma la socotaan oo kaleeto midda kale ilaahay uu hadlaa hadal buleeya kalaam iyo qowl maadaa waxa qaala uu yihi rabbukum ma ogtihiin waa sifatu lkalaam iyo qowl qaaluu waxay yidhahdeen allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa aclamuu badan ayaduna waxayna tusinaysaa dee qofka wax la weydiiyey wixii hadduusan garanay inuu edabsado anshaxsado wax iskula haro inuu isdhariijiyo o maya waan garanahayaa iyo waxa ila taha may sidii sharciga lagu weydiyo adan garanayn ma garanayadhe qaala wuxuu yidhi nebigu sal alla alay waslam qaala ilaahay wuxuu yidhi waa xadiidulqudsi marka qaala ilaahay wuxuu yidhi asbaxa waxaa waa bariistay min cibaadiyi addoommadayda xaggooda xaaluu ka ahaaday idaafadaa ilaahay isu tiirinayo addoommadayda u leeyahay waa idaafo caamo gaal iyo muslim ay isla soo gelayaan mu'minun mid i rumeeyey bi aniga iyo wa kaafirun mid ugu gaaloobayb daruurtii xala da-day sababkeeda dadku labay u qaybsan midna ilaahay buu rumeeyey midna waa gaaloobay fa amaa man ruuxii qaala yidhi mudirnaa waana la roobeeyey bifadlillaahi ilaahi ixsaankiisa iyo waraxmatihi naxariistiisaana nala ku roobeeyey qofkii sidaa yidhaahda fadaalika ruuxaasi mu'minun mid rumaysan weeye bii aniga kaafirun mid ku gaalooba weeye bilkawkabi xidigu inuu wax taro mid dafirsan wey waana sax inaad tiraa xidigu shar iyo khayr midna gacanta kuma hayo dayaxna gacan eh, iyo qorax midkoodna shar iyo khayr gacanta kuma hayaan ruuxaasi marka waa ruux wanaagsan ilaahay buu rumaysan yahay xidigahana waxba uma ogola wa amaa man ruuxii qaala yidhi mudirnaa waa nala roobeeyey binawi kada wa kada xidigii sidaa iyo sidaasaa nalaku roobeeyey nala ku roobeeyey ooma ama isagaa roobkana siiyey ama roobku inuu yimaado asagaa sabab u ahaa yidhaahda fadaalika kaasi kaafirun mid igu gaaloobay weeye bi aniga ilahay wuxuu le waa igu gaalooba haddii uu leeyahay waa un sabab asbaabta ka mid ah dee waa kufrigaasu shirki asqara wey haduu aaminsan yahay ayaga laftirkooda roobka keenana diintu kaga baxaya muminun mid rumaysan weeye bilkowkabi xidiga ayuu rumaysan yahay inuu xidigu dhib iyo dheefa gacanta ku hayo sidaasuu nebigu u sheegay sala allahu alayhi wasalam saxaabada ilaahina uga soo guuriyey ilaahina inoo sheega marka waxaa la rabaa qofka mu'minkaahi inuu ogaado roobka ilaahay baa keena waa ducaysan karnaa ilaahay waa baryi karnaa gaalada haddaad tidhahdo walain sa'altahum man nazla min asamaa'i maa'an fa axyaa bihi larda bacda mowtihaa yaa soo dejiyey xagga sare roobka dhulkii abaaroobayna ku nooleeyoo naqa iyo nabaadka ka soo saaray la layaquulunna allah waxay odhanayaan allah ilahay baa keeno rubiyada ilahay bay saa u aaminsan yihiin qul ilxamdu lilaahi bal akarahum laa yacqiluun waxaad dhahdaa ilahay baa mahad iska badankoodu wax garan maayaan ayagiibaaba aaminsanoo sidaas haddana waxay leeyihiin mudirna binawi kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel baana roobeeyey arrinkaasi marka waa gaf muslim iyo bukhaari waxaa usna weliba muslim min xadiidi bni cabaasin xadiidka cabdulahi bni cabaas bimacnaahu xadiidkan xadiid la macno ah. wa fiihi waxaa ku dhex sugnaa qaala bacduhum qaarkood wuxuu yidhi roobkii habeenkii markuu da-ay laqad sadaqa run buu sheegay naw-u kada wa kada walla xidig hebel xidigii sidaa iyo sida ahaa run buu sheegayoo dee wakaa roobkii waa muxuu xidig run sheegaa ama been sheegaa waa jamaadaad qalalana meel saaran fa anzala wuxuu soo dejiyey allahu alle haadihi tan al aayaati aayaadka falaa uqsimu waan dhaaranaya bimawaaqici nujuumi xidiguhu meelaha ay ku dhacan ayaan ku dhaaranayaa manaasilu qamar dayaxa iyo xidigaha iyo meelahay degaan wa innahu qur'aanku aanku laqasamun dhaar weeyaan low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen dhaartaasoo cadiimun weyn ama wa innahu shayga laguu sheegay labadooda la odhan karaa innahu asagu la qur'aanun qur'aan weeye shayga laguu dul akhrinaya nebi maxamedow almatlubu calayka shayga laguu dul akhrinayaa la qur'aanun qur'aan weeye kariimun ee wanaagsan qur-aankaasoo fii kitaabin kitaab dhexdii ku sugnaaday kitaabkaasoo maknuunin la ilaaliyey kitaabkaasoo laa yamasu aysan taabanayn hu asaga ila almutaharuuna kuwa daahiriinta maahanoo la dahire tanziilun waa soo dejin oo min rabbilcaalamiina allaha caalamiinta rabbigooda xaggiisa ka haday afa bi haada alxadiidi sheekadan ayadaa miyaad antum idinku mudhinuuna kuwa beeninaya wa watajcaluuna ma waxaad ka yeelaysaan risqakum quudkiinna shukurintiisii annakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan saasuu ii wada qoraya aayadda anigo qaabkaas ugu dhammaystiraya aayaddan ilaahay wuxuu ku dhaartay aayaadkan ku dhaartay falaa uqsimu bimawaaqici nujuum waaqicu nujumna waa la manaasil qamar dayaxu meeluhu degahayo manaasishaha uu marayo wa innahu laqasamu low taclamuuna cadiim waxaan la idiin sheegayo waa dhaar weyn haddaad ogaan lahaydeenna waad weynayn lahaydeen innahu la qur'aanun kariim qur-aanka kariim waxaa loogu magacaabay culimmada qaar leeyihiin qofka boqorka ah haddii hadal laga horjeediyo oo hadalkii markuu dhammaado iyo khudbadii haddana maalin kale isla asagii lagu celiyo hadalkii mar saddexaad lagu celiyo inta badan hadalkaas wuu macno beela boqorka boqorrada marka lala hadlaayo waxaa leeyahy shalay hadalkaas laftirkiisu ka hadlaayay maantana waa kana wax kale ma yaqaan miyaa kusoo celinta intaas maahane qur-aanku taa waa ka bedelanyihi waa kariim mar kastoo aad akhridid mar kastoo aad akhridid waxaadan horey u aqoon baa kaaga soo baxay jacayl aadan u qabin baad usii qaadaysaa macrifo aadan u lahayn baad usii yeelanaysaa mar adiga maalinkii la soo dejiyey ilaa yoomina hada baa la lama yihahda arintii baa laga badiya naga daaya waa waa la wada fahmay weli dadku u baahan yihin oo waa loo jeelaya waa la akhrisanaya waa kariim marka qur-aanka ilaahay fii kitaabi maknuunin kitaab la ilaashay waa lowxulmaxfuudku ku dhex ama waa kitaabka malaa'igtu ay gacanta ku hayso laa yamasuhu ila almutaharuun laa yamasuhu ila almutaharuuna kitaabkaas kuwa la dahiray mooye cid kale ma taabtaan hadal cajiibu wuxuu leeyahay ibnu teymiya ayadan markuu fasiraya wuxuu leeyahay qur-aanka xaashiyihiisaan waraaqaha ah qof aan daahir ahayn qof janaabo qaba iyo gabar dhiig qabta iyo qof weysadu ka jaban tahay iyo haddii xaashidiisa la diiday inay qaabtaan oo taabtaan macnaha qur-aanka ku dhex jira iyo asraarta iyo macnihiisana kuma hanuuni karo ilaa qalbi daahira maahan qalbiga qur-aanka fahmaya oo qur-aanka jecel oo macnihiisa fahmaya waa qalbi daahira sida gacanta la raba inay qur-aanka qabataba gacan daahir ay u tahay waa qodob qodobka kale cidda la leeyahay waa daahirin waayo tafaasiir baa ku jirto culimmadu waxay leeyihiin qolyaha la daahiray haddii la yidhaha kitaabku waa lowxulmaxfuudka waa malaa'igta haddii la leeyahay lowxulmaxfuudka maahana waa kitaabka qur-aankaana waa muslimiinta oo muslimiintu waa daahir xataa hadduu janaabo qaba waa daahir biya qaarna waxay leeyihin waxaa laga hadlayaa waxaa weeye waa qofka janaabada qaba qofka waxa weeyaan weysadu ka jaban tahay gabadhii dhiigga qabtay dadka noocaasoo kaleha loola jeedayo xadadka qaba qur-aanka ma taaban karaan waana masle khilaafiye ah. laakiin waxay ku qurux badan tahay si khilaafkaa looga baxo quraanka aanka ilaahay adoo adoon weyse qabin oon daahir ahayn ha taaban usoo weysayso khilaaf ka bax qur-aanku xag ilahay buu ka yimi tanziilu min rabbi alcaalamiin waxay ku tusinaysaa marka culuwiga ilaahay iyo sarrayntiisa afa bi haada kan alxadiidi sheekada xadiidku waa wax gadaal laga keenay aaxaadda ah ereyga qur-aankaa alfaadiisa aaxaadiisa gadaal baa laga keena dee markii nebiga lasoo dejinay lagu soo dejinay bay soo degeen laakiin kalaam ahaan marka la yidhaahdo waa qadiim waa sifo qadiimo horraysay xadiidka marka waa sheeka markaa cusub war cusuboo xiisa mar walba xiisu leeya qur-aanka ilaahi wa tacaala markaas leh ma beeninaysaan barwaaqada ilaahay idin siiyana ma waxaad ka dhigaysaan meeshaad ku shukrin lahaydeen inaad beenisaan oo tidhahdaan roobkan xidig hebel baa keenay fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu aluulaa masalada koobaad tafsiiru aayati alwaaqicati aayatulwaaqica tafsiirkeedii weeye athaaniyatu masalada labaad dikru larbaci afartii sheegidooda weeye allatii afartaasoo min amri ljaahiliyati jaahiliga arrinkiisa ka mid ahaa maxay ahaayeen afartaasu waxay ahaayeen nasabka dadka in la caayo mansabkaaga iyo jagadaadana aad ku faantantid baroor diiqda maxaa ka mid ahaa olistisqaa binnujuum athaalithatu masalada saddexaad dikru lkufri gaalnimo in lagu sheego weeye fii bacdihaa afartaas ayagaa midka qayb ka mid ah oo ah tusaale ahaan xidigahoo kaleeto in lagu roob doono oo la aamino inay ayagu saamayn gooniya bixaddi daatihim u leeyihiin waa kufri alraabicatu masalada afraad anna min alkufri gaalnimada waxaa ka mid ah maa shay laa yukhriju qofka aan ka saarayn min almillati diinta oo diinta gaalnimada la sheegayaa labay u qaybsantaa gaalnimo weyn oo qofku diinta uga baxayo iyo gaalnimo yaroo shirki asqar oo dembi weyn ah laakiin qofku uusan diinta uga baxaynin alkhaamisatu masalada shanaad qowluhu nebiga hadalkiisii weeye uu yidhi ilaahay hadalkiisii weeye uu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafirun bi bisababi nusuuli nicmati barwaaqada soo degitaankeeda sababkeedii bay dadku ku qaybsameenoo qaybana nibcadii bay ilaahay u tiiriyeenoo waa uga shukriyeen qaybina nibcadii bay ku gaaloobeen oo ilaahay cid aan ahayn bay u aaneeyeen oo u tiiriyeen mar kastoo barwaaqa timaadana dadku saasay u qaybsamaan mar kastoo dhibaata timaadana waa la dad dhibaatooyinkii markay dhacaan quusta oo fogaada iyo dad ilaahay isu dhiibo ilaahay u laabta asaadisatu masalada lixaad attafatunu waa in loo dhug lahaadoo la fahmo liliimaani rumaynta fii haadaa kan dhexdiisa almowdici ee mowdica oo waa maxay dee roobka ilaahay inaad u tiirisoo tidhaahdee mudirnaa bifadli illaahi waa iimaan ilaahay fadligiisaana laku roobeeyey carruurtan waxaan ku helay fadliga alle cilmigan waxaan ku helay fadliga alle ilaahay wuxuu ugu badbaadiyey fadligiisa nicmadii aad gaartay inaad ilaahay u tiirisaa waa iimaan athaaminatu masaladaa sideedaad attafatunu waa in loo dhug lahaadoo la fahmo liqowlihi hadalkiisa laqad sadaqa wuu run sheegay haa naw-u kadaa wa kadaa xidig hebel iyo xidig hebel ayaa run sheegay oo arrinkaasu markaas dee wuxuu imaanayaa inay ku gaaloobaan arrinkaas waa ku gaaloobayaan hadday aaminaan xidigaasu inuu asagu roob keenay ataasicatu masaladaa sagaalaad ikhraaju lcaalimi aqoon-yahanka soo saaridiisa weeye litacliimi waxbari darteed uu u soo saaro lilmas'alati mas'alada bil bilistifhaami suaal su-aal iyo faham dalab xaggeedana uu ka keeno canhaa xaggeeda maxaa laga wadaa ninka caalimkaaya ah markuu rabo ardadiisa inuu waxbaro wadooyinka ardada wax lagu bara waxaa ka mid a casharkii in loo macneeyo waxaa ka mid a ardayga laftirkiisa su-aal in la weydiiyo sida nebigeenu sala allahu calayhi wasalam atadruuna maadaa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi ma ogtihiin way soo jeesanayaan marka war waxaa la sheegaya waa maxay allah rasuuluhu aclam markaasuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafirun bi marka masalada inuu ninka aqoon-yahankaahi soo saaro usoo dhiriya ardayga ou rabo inuu wax ku bara laakiin sida uu wax ku baraya ay tahay su-aaluu asaga weydiinaya su-aashaa ka warran markuu garan waayo ayuu u sheegayaa saamayn bay ku yeelaysaa qalbigiisa maadaama inta la weydiiyo uu garan waayo bilistifhaami canha liqowlihi hadalkiisaana u daliila nebigu yidhi atadruuna ma garanaysaan maadaa maxay buu qaala yidhi rabbukum rabbigiin rabbigiin wuxuu yidhi ma garanaysaan ayuu yidhi alcaashiratu masalada tobnaad waciidu naa'ixati tii baroor diiqanaysay hanjajabaadda ku soo aroortay iyo goodinta weeye ku soo aroortay oo haddayna ilaahay uga toobadkeenin dembigaas niyaaxadu waa dembi weyn oo kabiiro oo dunuubta waaweyn ah oo cadaabka ilaahay lagu galo ayadoo ceebaysan oo foolxun oo qaab daran ay ku imaanayso qiyaamada laakiin hadday ka toobad keento ilaahay uga noqoto toobadkeenka ilaahay wuu aqbala wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin